shan hijriyadu markay ahayd daabacay nashradaas ugu horreeya ayuu magacaa siiyey magacana waxa weeyaan waa madmuunka ay koobsatay risaaladu ayuu ka qaatay marka magaca waxa weeyaan waxaa bixiyey alqaadi alxambali waxa weeyaan maxamed jamiil shad kun saddex boqol konton iyo markay jiradu aheed nashradii uu nashriyey ayuu magacaasi risaalada sheekha iskanina waa sheekh xasan shaynood laqabkiisa la yihahdo taqiyuddiin kunyadiisana la yidhahdo abulcabaas magaciisana la yihahdo axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam alxaraani almacruuf ibni taymiya qudashay lix boqol iyo kow hijiriyadu markay aheed ayuu ku dhashay magaalada xaraan kadibna isagoo toddoba sano jiru magaalada dimishqa ayuu u wareegay asaga iyo qoyskiisii iyadoo ka cararayaan tataarkii markay qabsadeen waxa weeyaan magaaladaas iyo dhulkaada muslimiinta badankiisaba halkaasuu qur-aanka ku xifdiyey cilmigana ku bilaabay dadaal fara badanna ku muujiyey culummo laba boqol oo shir ka badanna waxbuu ka bartay oo culimadiisa markii la tiriya laba boqol way ka badan yihiin kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah axmed ibnu daa'im almaqdasi ismaaciil ibnu ibraahim altannuuqi cabdullaahi ibnu maxamed aladraci alxanafi ibnu qudaama almaqdasi iyo qayrkood ardo fara badan oo aad aclaam ahna waxa weyan ardadiisa ay ka mid yihiin kuwa ugu caansanna ay ka mid yihiin alcalaama ibnu lqayim aljawsiya oo uu ka mid yahay alxaafid ibnu kaiir oo uu ka mid yahay waxa weyan alxaafid lmizi oo uu ka mid yahay alxaafidu dahabi iyo kayrkood kuwaasoo dhan waa ardadiisii iyo kayrkood musanafaadta iyo kutubaha mu-alifay kun kitaab way ka bateen waa kutubo cajaa'ib badan oo cilmi badan oo waxa weeyaan cadowgiisa iyo xabiibkiisuba ay ka marqaati kaceen cilmigiisa kadib waxa weeyaan si dulmi ah ayaa lagu xiray qalcada dimashqa wuxuu asagu dhashay saan sheegnay lix boqol lixdan iyo koo bisha rabiiculwal labiyo tobankeedii maalin habeen isniin ah amase tobankeedii khilaafkaa ku jira wuxuuna dhintay waxa weeyaan toddoba boqol labaatan iyo sideed ayuu dhintay bisha dilqacda labaatankeedii asagoo xabsiga ku jira xabsiga dhexdiisuu ku dhintay janaasadiisii ml boqolaal kun oo muslimiina ayaa ka qayb galay tarjamaa dhaadheerna waa leeyahy kutubo keligiis laga alifo aad u badanna waa oo keligiis taariikhdiisa looga hadlo marka casharka un baan soos u iyo kitaabkee taariikhdiisa hadda marna muxaadaro guniya waa ka dhignay hadda waqti badan siimayno kitaabka waxa uu ku saabsan yahay culumta shareecada culumta la barta waa waxay u qaybsamaan labo wasaa'il iyo haaya labadaasay culumta u qaybsantaa wasaa'il iyo haayaad haayaad culumta la yidhahdaa waa saddex bis sida xaafid ibn xajar fatxulbaariga markuu sharxaya xadiiska konton iyo sideed uu ku sheegay culumta haayada ah ee maqsadka iyo yoolka iyadu waa saddex bis waxa weeyaan cilmu tafsiir cilmu lxadiid iyo cilmu lfiqhi bal cilmu lfiqiga waxaan dhihi karaa waa amaradii oo waxa weyaan tafsiirka iyo xadiidka weliba lawadooda fiqiguna iyo mirihii ka dhashay xadiidka iyo tafsiirka marka laakiin saddexda sidaasuu u sheegay oo cilmulqaayaad saddexdaas weeyu altafsiir alxadiid iyo alfiq fiqi hadde marka la yidhahdo fiqu lakbar ayaa ka mid a fiqiga ilaa fiqu lakbar iyo fiqlasqar u qaybsamaa fiqu lakbar waa caqiidada fiqiga weyn waana sidii a'imadii salafku kutubaha caqaa'idka magaca ay sii oo abu abu xaniifo abu xaniifa waxa weeyaan kitaab caqiidaha uu alifay fiqhu akbar uu u baxshay marka fiqhu akbar fiqhu asqarna waa wax alla wixii ka soo haray ee haddee xalaashii iyo xaaraamtii oo waxa weeyaan ku saabsanaa waxa fiqiga camaliga ahaa marka fiqiga labadiisa qaybood iyo tafsiirka iyo xadiidku waa haayaat wasaa'il ayaa jirta marka saddexdaas oo qaayada ah mid walba wasaa'il bay wasiiladu waa shayga meeshaad rabtay ku gaarsiiya asaga maqsuud ma aha hadda waxa weeyaan yaambada iyo garweynta iyo faaska ayagu dan ma aha soo maaha laakiin danta la rabaa waa in lagu gaaro beerta inta lagu falo mira ka soo baxaan marka qaayadii waa miraha soo maaha laakiin kuwan geedka layskaga wareejino beerta lagu limaah lagu falaa soo maaha marka qaayaadkaas wasaa'il lagu gaaraa jira xadiidku wuxuu leeyahay wasaa'il lagu gaaro sida musطalaxu اlxadiid sida cilmu jarxi wاtacdiil sida waxa weeyaan cilmu daraasaat اlasaniid wاtaqriij wasaaishaasuu leeyahy oo qofka xadiid ma dhici karo inuu gaaro waxna ka fahmo hadduusan wasaaishaan marin oo inuu musطalaxii waxa weeyaan cilmu اljarxi wاtacdiil iyo waxa weeyaan cilmu taqriij wa daraasaat asaniid waa inuu wax ka bartaa sidaasoo kaleeto fiqigiina wasaa'ilu leey daad madaxa soo dhaq istidhaahdo waxba kama keenayi waa inaad asna wasaa'ilkii ku gaadhsiinayay marta oo waxa weya usuulu lfiqhi alqawaacid alfiqhiya iyo maqaasid shariica waa inaad kuwaas marta saddexda markaad martaad fiqigii macnihiisi wax weyn ka fahmi karta tafsiirkuna asna wasaa'ilu leey wasaa'il ayuu leeyahay wasaa'ilka qiraa'aadka ka mid a cilmu tajwiida ka cilmu usuuli tafsiira ka mida oo midkan u fadhina ah caawa cilmu usuuli tafsiir cilmu usuuli tafsiir dhammaan waxa weeyaan waxay u khidmaynayaan qur-aankii tafsiirkiisa markaa cilmigaan cilmigaas wasaaisha weeye maqsadkaan u aqrisaynaa waxay tahay inaan ku gaarno fahamka qur-aanka tafsiirkiisa qofka risaaladaas si saxa ah hadduu u fahmo qur-aanka waa kala fahma meeluu ku kala socdo marka la fasira kaas halkaasuu galay kana qaanat hiblaan lagu shubay waa la fahmay kan dariiqadii heblaha uu ku socdaa waa la fahmay waa kala fahma wasaa'il waxaa jira xadiidka iyo qur-aankuba u baahan yihiin laakiin qur-aanku ugu sii baahi badan yahi waa maxay waa cilmu naxw wasarf iyo balaaqada iyaguna waa wasaa'il saddexdaas waa wasiiro iyadu qaayo ma ah laakiin waa wasiiro qur-aankii waxa weeyaan haddaan qofkii aysan uga baxsanayn una bilownayn qur-aanka waa ilaahay iska fududeeyo wax un ka fahmaa laakiin sidii la rabay u fahmina ah, waxbaa ka dhiman marka wasaaishay ka mid yihiin naxwadii sarfigii iyo balaaqadiina marka fanigan wasaaishaasuu ka mid yahay qaala shaykh islaam raximah llah bismi illaahi araxmaani raxiim ayuu ku bilowday kitaabkiisa bismi illaah allah nabi ciise ayaan ku bilaabanaa allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariista gaarka ah waxa weyan addoommadiisa u naxariista ama allaha alraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doono oo makhluuqiisa ka mid ah bismi illaah allah waa calamun calaa daati illaah magac calamka ah ee allah daatadiisu iska cid labahu jirin weeye allah waa calam waana mushtaq oo macnuu leeyahay oo waxa weeyaan sida cabdullaahi ibni cabbaasba uu yidhi allahu waxa weeye dululuuhiyati waalcubuudiyati calaa khalqihi ajmaciin allah waa midka u saaxiibka ah uluuhiyada ah, iyo addoommadiisu inay caabudaan <coughs> waa calam inuu calam yahayna qur-aanka dhexdiisa ka fahmeen ah wahuwa aladii fi samaa'i ilaahun wa fi lardi ilaahun marka allahdana asalkeediiyaaba ilaah laga keenayba allah asalkeedu waa ilaah hamsadaa la xadfay alaa la gentay markaasaa laysku idqaamay allah macnaheedana waxa weyan asalkeedu ilaah laga keenay oo aliha yalahu fa huwa ilaahun ilaah waa ficaal oo bimacnaa mafcuul ah waxa weeyaan ilaah macbuudun mid la sida firaash bimacnaa mafruush kitaab maktub libaas malbuus ficaal mafcuul ilaah ma'luuf ilaah waa mid la caabudo marka macnaheedu mid la caabudo wey macnihiisu marka ah. bismi illaah allah magaciisaan ku bilaabana ah. allah arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan waxaan allah arraxmaan waa sifa allah ifaadiisa ka mida waxaan ka dhigaynaa marka sifatu daat sifatu daat macnaheedu waxa weya sifo ilaahay daatadiisu ku sifaysan tahay oo aan ka gudbin wey asagaa naxariis ballaaran ku sifaysan arraxiimna waxaan ka dhigaynaa sifa mutacadiya ah oo sifatu lficli ah oo alla uu sameeyo waxaan leenahay allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiyo ciduu doono makhluuqiisa ka mid ka midda hore waa sifatu daat oo allan ku koobna waa sifo uu daatadiisa iska leeyahay midhadambeena waa sifatulficli waa ficil uu asagu sameeyo o addoommadiisa u sameeyo allah arraxmaani naxariista ballaaran asagu ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiye ciduu doono oo makhluuqiisa ka mid ah sida alcalaama ibn lqayim alcalaama ibnu lqayim aljawsiya kitaabkiisa fawaaidkaa sidaas macnahaasuu ku sheegay ibnu jariir utabari macno kaluu sheegay allaha arraxmaani naxariis ballaaran naxariista naxariis caam ah oo addoommado dhan kala gaarta waxa weya gaal iyo muslim naxariis kala gaarta abuuristii iyo naxariista cuniddii cadidii nacawdii iyo naxariistii roobkii risaaqadii lama koobi karo wainta cidu nicmatallaahi laa tuqsuuha naxariis ballaaran oo gaal iyo muslim xayawaanaad iyo qayrkoodba ay wada haystaan allaha naxariista allaha alraxiimi naxariis gaaran naxariistoo mu'miniinta ku kooban oo adduunyada naxariis gaarahu u naxariistaa waa hidaayada iyo tawfiiqda aakhirada naxariis gaaruhu siiya waa raallihashadiisa iyo jannada taasna waa macno kale iyadana waa saxiix macnahaasuna waana macnaha mashhuurka ah kitaabka marka bisinkaasuu ku bilowday sheikhu kuma bilaaban xamdi haddii la yidhaahdo waxa weeyaan halkaasuu kitaabka ka bilowday toosuu ugu bilowday bisinka sida ay sunadu tahayna waa saas khudabka waxaa lagu bilowdaa xamdiga nabigu sidaasuu ku bilaabi jiray sala allahu alay slm markuu hadlayo oo dadka la hadlayo in alxamda lilah uu ku bilaabi jiray sida xadiiskii jaabir ee saxiixmuslimka ku sugan iyo axaadiis kaleetaba ah, kullu khudbatin laysa fiiha tashahudun kalyadi ljadmaa nabiga sala allahu alay slam wuxuu yihi khudbad kasta oon xamdigaasu ku jirinna waa gacan go-an oo kale gacan angegan oo kale marka khudbooyinka marka xamdigaasuu ku bilaaban jiray laakiin waxay la qorayo bisikuu ku bilaaban jiray ina alxamda lilahi kuma qori jirin waxaana ka mid ah warqadii uu u qoray oo uu u diray waxa weeyaan hiraqla cadiimu ruum boqorkii reer ruum bismi illaah uu ku qoray min muxammadin rasuuli illaah ilaa hiraqla cadiimi ruum xadiiska bukhaari bal raqamka lix toddobaad ka fiiri kadalika sidaasoo kaleeto xadiidkii heshiiskii sulxulxudaybiya ee nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo ay kale saxiixanayeen kufaaru quraysh qurayshna uu wakiilka u ahaa suhayl بن camar waxa weeyaan asna bismi llahi raxman raxim lagu qoruu yihi nabigu sala allahu alay slam bismi llahi raxmaan raxiim ku qoruy cali markii la qoray waa kii gaalku diiday oo uu yidhi waxa weya alraxmaan raxiim anagu ma garanayno ah, waa la tiro nabigaaba gacantiisa ku tirayba oo u tanaasulayba oo sidaasa heshiiskii ku dhacayba marka asna bukhaarigay ku taalla saxiix bukhaariga ku yaala bisina lagu bilowda saas darteeda in kitaabada bisin lagu bilowdaa sunnadiiyo khidaabadana lagu bilowdo xamdi sida walidaa saas daraaddeed imaam albukhaari saxiixiisa kuma bilaaban xamdi wax la bisinka unbuu ku bilowday xaafid ibn xajarna sidaasu markuu sharxay ku cadeeyey inay sidaas ahayd khasaailkan sunadu tahay in bisinka lagu bilowdo marka bismi illaahi raxmaan raxiim saas ugu bilowda bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaaban ama ilaahay magaciisaan ku alif inuu yidhi shiiku kitaabka allaha araxmaani naxariis ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariis gaar ah naxariista amase allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono makhluuqiisa ka mid a ah rabbi rabbiyo yasir fududee oo kitaabka noo fududee wa acin ilaahu fahamkiisa noogu kaalme biraxmatika naxariistaada aada noo naxariisato sababteed ilaahayow kitaabka noo fududeeyo noogu kaalme taasna ducadaasna wuu ku dar alxamdu mahad lilaah ilaahay buu u sugnaaday alxamdu jinsulxamdi mahad dhammaanteed oo asha laga dhigo istifraaqiya jinsulamdi asha jinsiya in laga dhigo oo la ydhaha jinsulamdi allaa mudan ilaahbaa mudan amase laga dhigo istiqraaqiyo la yhahda xamdi dhammaantiis lilaahi ilaahaybaa mudan laamta istixqaaqiyan ka dhigayna ama waxaan ka dhigaynaa laamta ikhtisaas oo waxaan leenahay alxamdu xamdi dhammaantiis lilaahi ilaaha la gaara cid xamdi oo dhan mudan ma jirto qof walbaa makhluuqa xoogaa xamdiyu mudan ya haduu ron duu fiican yahay haddii kalena maba mudnaba dadka makhluuqa waa lagu xamdiya hadday wanaag sameeyaan ah, laakiin xamdi oo dhan ma mudna ah, in yarun mudakara laakiin xamdi dhammaantiis yaa mudan allah nastaciinuhu saas wey nuskada saxda nastaciinuhu alxamdu lilaahi naxmadu kuma jirto nuskada nastaciinuhu weeye sida saxda xoogaha nusqooyinka sharxa iyo matnigu isku dhex jiraan aada ha loo fiiriyo waxaan aqrinaa matniga unbis marka sharxadaa ka faa'idaysanaah waxa weeyan inays isaga kaa ku dadaal alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay baa mudan nastaciinuhu ilaahay baan kaalmo ka dalbaynaa inuu noo kaalmeeyo fahamka diinka iyo raaciddiisaba noogu kaalmeeyo wa nastakfiruhu ilaahay waxaan dhaafid u weydiisaynaa dunuubana istakfara laba mafcuulay toos u qaadataa mar marna mafcuulka labaad ayay ku gaartaa min marka hadda mafcuulka labadaa la iska wa wanastakfiruhu allah waxaan dhaafid ka weydiisaynaa dunuubana mafcuulka la iska xatay dunuubtayada ayaan weydiisaynaa inuu noo dhaafo wa wanacuudu billah allah ayaan ka magan magangelaynaa min shuruuri anfusinaa yaga shartooda nafafyaalka ee naftu shalay leeda bal adduunka dhibaata kuma dhacdo qofka ilaa waxay ka timid shar asaga naftiisu samaydo aakirana dhibaato sooma gaarto ilaa waxay ka timi shar uu isagu sameeyey maba jirta dhibaato ilaa shar aan adigu samayna unbay ka timaada adduunka wax alla waxaa dhacaya hadday abaar tahay hadday colaab tahay hadday fitan tahay hadday xanuun tahay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat ayd innaas wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayaxfu can katiir aakhirana ilaahay nama gelshay naarta dadka la gelsho waxaa lagu leeyahay faduuqu lcadaaba bima kuntum tagsibuun naarta waxaad ku dhadhamidaan wixii aad idinku shaqaysateen sababteed welidaa saas daraaddeed waxa weeyaan dhibaato adduun ma jirto mid aakhirana ma jirto ilaa sababta keentaa waa camalka annagu aan leenahay shartiisa oo camal shar lahoon samaynay bis wey welidaa saas daraaddeed waxaad ilaahay ka magan gasho waxa ugu weyn oo ugu khutuurada ugu khatarta badan waa naftaada sharteeda maxaa haddaan naftaada sharteeda ka badbaado shar ka cabsamaydo shar kale ka cabsamaydo hmm. wanacuudu billah allah ayaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkayaga shartooda wa min sayiaati acmaalinaa camalyaalkayaga kuwooda xunaan allah ka magangelayna camalyaalkayaga xunxun waa kuwa cuquubada dunna ka dhalata cadaabka aakhirana ka basha nacuudu billahi mina man yahdihi illah qofkii ilaahay hanuuniyo falaa mudila mid baadiyay kale lahu ma sugnaanin qofkii ilaahay hanuuniyo taqdiiran wa tawfiiqan taqdiiran ilaahaana hanuuniyo qadar ahaana alla wuxuu qadaray qofkan inuu hanuuniyo faraada intaan cirkii dhulka la abuurina looxul maxfuudka lagu qoro qofkan inuu hanuunayo qof baadiyay kara oo qofkaas inuu dalaal ku sugnaado qadari karaa ma jiro khalaas marba hadii horay loogu qadaray wa tawfiqan ilaahay waa qadaray haddana waaba waafajiyeyba wa tawfiiqan ilaahay markuu qadaray ayuu haddana waafajiyey qofki hanuunka ila hidaayadu waa labadaas hidaayatu waxa weeyaan dalaala walbayaan taas qof walba waa la caddeeya laakiin hidaayada shaksiga waxa weyan anfacaydaa waa taqdiir ilaahay inuu kuu qadaray horay inaad hanuunto iyo tawfiiq hanuunka inuu alla ku waafajiyo marka qofka alla inta u qadaray hanuunka uu waafajiyey xaqa inuu raaco qof ka leexi karo baadiyi kara ma jiro waman yudlil qofka ilaahay baadiyeeyo taqdiiran wa taxqiiqan horaa alla ugu qadaray looxulmaxfuudka qofkaan inuu baadiyooba xaqiiq ahaanay arrintii u dhacday oo waa kaas waa baadiyooba qofkaas falaa haadiya lahu qof hanuuni kara ma jiro dadka qofka ugu aqoon badan qofka ugu taqwada badan hadduu diinu sheego ka dhegaysana la kugu filan abuaalibba nabigeena suuban sala allahu alay wasalam adeerkiis waa nin nabiga ninkii soo koriyey waa kii waardiyeynayay tobankii sano ugu dhibka badnaa ee dacwada ugu horreeyey waa nabiga adeerkiis aabihiis la dhashay intaas si uu waardiyeynayay markii naftu ka dhacayday gaalnimada uu ku dhimanayo ayuu u yimid nabigu sala allahu calay wasalam ayadoo abujahal iyo cabdulahi bn umaya ay la socdaan ay la fadhiyaan markaasuu yihi yaa cami laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha ywma alqiyaama adeer kalimad laa ilaha ila allahu dheh ideh aan kugu shafeeco bari qiyaama marka labadii gaalo waaweynaa saaxiibkaasna waa qatar labadii gaalo waaweynaayo la fadhiday waxay yidhahdeen atarqabu can milati cabdilmualib awowga waxa weeyaan aabbaha diinkiisii miyaad nacaysaa ila laa ilaha illa allah waa diinka aabbaha oo la nace aabbaha diin islama haysani ma diinka aabbaha ad ka tegi markaasuu wuxuu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib ninkaan wuxuu ku dhimanayaa diinta cabdilmualib aabbihiis khilaafi ma gaalnimu saas ugu dhintay nacuudu billahi minha soo ma jeedin aad ayuu nabigu uga murgay salawaatu llaahi wasalaamu calayhi markaasaa ilaah yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka qof hanuuni karaa qofka ilaah dalaalka u qadaray inuu ku dhinto ma jiro qof hanuuni kara yaa ka cilmi badan nabi maxamed sala allah alay slm yaa ka taqwo badan yaa ka usluub macaan yaa ka rifqin badan ma jiro waman yudlil qofki ilaah baadiyeeyo falaa haadiya lahu qof hanuuni karaa ma jiro wa ashhadu waxaan qiraa allaa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa allaa ilaaha mid la caabudaa xaqun inuusan xaq ahayn ila allah allah maahani waxdahu keligiis caadu yahay laa shariika mid la wadaaga lahu alla uma sugnaan waashadu waxaan kaloo qiraa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiis inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay ergeygu soo dirsaday inuu yahay sala allahu ilaahay ha ammaano calayhi nebiga korkiisa wasalama ilaaha nabadgelsho tasniima nabadgelin waashhadu jumlooyinka ficilka nuunaan ku wadnay nastaciinuhu ilahan kaalma ka dalbaynaa wanastakfiruhu dambi dhaafaan ka dalbaynaa wanacuudu billaahi ilaahaan ka magangelaynaa nuuntaasa afcaasha lagu bilaabaa markii la soo gaaray tawxiidka waxa la yidhi waa ashhadu waa la kala yeelay maxaa dhacay oo loo kala yeelay awalba nuunaa lagu waday waxa weeyaan nuuntu waxay tustaa qof jamaaco u hadlaayo afhayeen aa ah, ka mid a ah macnahay tusto iyo qof isla xooga isweynaysiinayo hadlaayo labadaasay tustaa tawxiidka afhayeen layskagama noqdo isaga layskagama noqon karo afhayeen qof walba isagaa laga raba saasaa loo keli yeela ah, afhayeen isagaa layskagama noqon karo soo maahay nuuntu lilmucadimi nafsahu aw macahu kayruhu soo maahay la lala joogo oo le annaga tawxiidka kun kula joogta hadday qirto adiga kuma anfacayo dadan qirin marka waa in la kaliye oo tira anaa qiraayo bal dad kale warkiisa ii kaadiy saasaa loo kala yeelo hamsada looga dhigay oo tusi jirtay lilmutakalimi waxda qofka naftiisa ka hadlaayo anaa naftayda ka hadlaaye ashhadu waxaan qiraa wey shahaadada waxa weeyaan wax aad isha ka aragto sida ishoo kale ugu jeedo ilaa tawxiidka ma anfacayo danni iyo malamalab waxaan yaqiinsanahay oo aan qinayaa oon qayrkay ogeysiinaya wey allaa ilaaha mid la caabudo ilaah waa macbuud ilaah waxaa la dhaha kii la caabudo haddii dhagax la caabudo luqa carabiga waxaa lagu yidhaha ilaah haddii geed la caabudo luqada carabiga waxaa lagu yidhahda ilaah haddii malag la caabudo luqada carabiga waa ilaah wixii la caabudo luqa carabiya ilaaha la yidhahdaa mushrikiintii carbeed ee qaar dhagax caabudayay qaar geed caabudayay ilaah muxuu yidhi iyo qayrkoodba famaa aqnad canhum aalihatuhum ilaahyaalkoodii waxba uma tarino alla yidhi ilaahay wuxuu ku leeyay waa ilaahyaalkoodii waman asdaqu min allahi qiila yaa ilahay ka run badan marka waa ilaahyaalkoodii alla leeyay waa ilaah wixii la caabudaa la yidhahdaa laakiin ilaahyaalka waxay u qaybsamayaan ilaah xaq ah iyo ilaahyaal baatil ilaah xaqayaa ah allah waxda yaa ilaahyaal baatil ah wax alla wixii ka soo haray ee cibaado loola qasday wey ha kala qaadin haddii malag cibaadada lala aado haddii nabi lala aado haddii weli lala aado haddii geed lala aado haddii dameer lala aado kulligood waa ilaahyaal baatil waa ilaahyaal baatil saas darteeda icraabta tawxiidka qofku waa inuu fahmaa icraabta ugu fiican oo lagu icraabaa laba wey in la yidhaahdo wa ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha mid la caabudaa xaqun inuusan xaq ahayn ilaah waa ismullah soo ism waxa weeyaan ilah soo maahan laa ilaaha soo ismillah maahan khabarkii xaqun ka dhig anlaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ila allaahu alla maahan wax la caabudaa xaq maahan alla maahan ila allahudan waa laga b waxaa laga bedelayaa xaqunta lasoo qadaro waa midda ugu fudud uguna cadaanta badan aan shubhana geli karin laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma aha ila allahu allah maahane waa iraabka ugu cad waxaa fiican ayadana oo sax noqon karta haddaad tidhaahdo laa ilaaha mid la caabudo bixaqinna lagu caabudo jaarumjuur soo qadar mawjuudun ma jiro ila allahu allah maahan oo laba shay aad soo qadarta markaas dambe bixaqin iyo mawjuuduna bixaqin haddaad laa ilaaha mawjuudun aad tidhaahdo oo tidhaahda laa ilaaha mid la caabudo mawjuudun mama jiro ila allah allah maahane waxaad noqonaydaa min akdab innaas dadka ilaahay kan ugu been badan waa adiga markaas haddaad tidhaa ilaahay waxaan ahayn wax caabudaana ma jireen sababto a macnaheedu waa maxay waa kuwa dhagxaanta caabudaya iyo kuwan caabuda timaha iyo kuwa nabi ciise caabuda iyo kuwan cusayr caabuda iyo kuwan qubuura caabuda xayihiina lagu leey allaana ama waxaa leedahay allah waxaan ahay ma jiraan wax caabudo marka beenaad la soo taaganta marka macnaheeda dad badan aana saas mooda waxay moodaan in macnuhu yahay wax la caabudaa ma jiro alla maahan wax la caabuda hadday fiixaan nabiyaa loo soo dir xal la isku dilo nabi iyo dadkii loo soo diray isku dilay wax la isku dilay waxay ahayd war alla caabuda iyo waxaan kalaan caabudayna soo maa marka hadhihin allaa ilaaha wax la caabudaaba ma jiro ila lahu ha isku dhihin ee wax labadan ixraab mid qaado an laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq maahan ila allahu alle maahan wax la caabudaa xaq maahan alla maahan inta kale iyo laa ilaaha mid la caabudo bixaqin xaqna lagu caabudaa mawjuud maba jiro ila allahu alla maahan marka alla laga reebo inta kale waa la caabudaa laakiin baaila lagu caabudaa gar laguma caabudo baail aa lagu caabudaa labada dariood marayda waxda marka laba macnay koobsataa kalimatu tawxiid qof kastoo mumin ah oo ilaahay rumaysan waa inu labada fahma waxa weeyaan nafyi iyo isbaat nafyi macnaheedu waa maxay diidid waa in cibaadada laga anfiyo inuu xaq u leeyahay cidda aan alla ahayn cidda aan alla ahayn waa in laga anfiyo laydhaha xaq uma le cibaadada waa in la yidhaha ila allahuna maxay isbaat sugid sugid waa maxay in allah loo sugo inuu cibaadada xaq u leeyahay nafyi iyo isbaat laazim waa in la hela marka waa inaad tidhaahdo cid kaloo cibaado xaq uma leh allah ayaa u leh oo u sugtaa waxdahu waa tawkiidu lilihbaat sugidii aad ilaahay cibaadada u sugayday aad kusii adkayne oo leedaha waxdahu keligiis xaaliyaho cibaadada xaq u leeyay keligiis la sii adkayne laa shariika mid la wadaaga lahu ma sugnaanin waa nafyun waxa w tawkiidun linafyi nafyigiiyaa lagu sii adkayna mid ilaahay cibaado lalahu ma jiro horana waa loo soo diiday soo ma jeedin وأشhد waxaan قiraa أنa محamdا نبi محamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu ilahay ergeygu soo diray inuu yaho addoommada u soo diray sala allahu allah amaano caleyhi korkiisa wasalama allah nabadgeli labadaas kelimo in la isdaba dhigo haddee waxa weeyaan ataxiyaadka oo salaada lagu tukanayaabaa nabigu dadka ku baray sala allahu alay wasalam in nabiga marka la tilmaama la dhaha cabduhu wa rasuuluh macno weyn ayay ku fadhidaan cabduhu markaad tidhaahdo waxaad ka badbaadaysaa huluwigii waxa weeye nasaaradu ay ku dhacday nabigoodii nabigoodii nabi ciise ahaa nasaarada iyo kirishtanku markay sameeyeen derajadii cubuudiyada koray uga qaadeen waxay gaarsiiyeen darajatuluhiya ilahnimada xaq darajadeeda waa huluwi xadgudub wey marka waa inaadan taasi si aad uga badbaadaan tiradaa waxa weeyaan cabdun nabigu waa addoon alleh laa yucbadu isaga lama caabudo oo cubuudiyada iyo rububiyada waxba kuma leh nabiga in nabiga cabdi lagu tilmaamaana waa ammaan ee ma ahan cay cabdullaahi lagu maaha dadka addoon ma ahan alla u yaha luleey maqaamaadka ugu sharafta badan ilaahay markuu nabiga tilmaamayo cabdi ku tilmaama israha dheeliintii maxaa layi subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu waxa weeyaan marka la tilmaamaayo nabiga maqaamaadka shariifadaa a cabdi alla ku tilmaamaa maxaa yale cabdi ku tilmaamidda macnaheedu waxa weeye waa uu gutay xaqu lcubuudiya xaqii addoonnimadu gutay sida xaqaheedu u gutay sidaas wey marka waa ammaan haddana intaas ku gaadin maydine waxaa leedaa wa rasuuluhu waa ergiga alla soo diray markaas maxaad ka badbaadin qoladii rasuulnimada diiday oo nabiga xaqiisii hoos uga dhigtay aad ka badbaadin ah, ilaa nabiga haddii kor looga qaado cabdinimada oo ilaahnimo la gaarsiiyo waa lagu gaalooba waa waa ilaa nasaara xag kaloo halleeya nabigooda magciisa hayay ina ilaah leeyihi soo ma saasay kufaar ku yihiin oo kore uga qaadeen haddii nabinimada la diido hoos looga dhigo layasa nabigana waa lagu gaalooba Ah, oo yahuud iyo nasaaraba gaalo waxay ku yihin nabi maxamed inay diideen soo maha oo nabinimadiisa ay diideen marka wa rasuulun markaa tidhaahdana inaad nabiga hoos dhigta ka badbaadi marka wa rasuulun laa yukadab waxaa leedahay cabdun wey nabigu addoon laa yuxmadu lama caabudo wa rasuulun waa ergey lasoo diro laa yukadabu lama beeni karo oo ma banaano in la beeniyo marka waa labadaas waa in lasdaba dhiga sala allahu calayhi wasalama salliga laba macno ayaa lagu fasiraa in lagu fasiro laydhaha sala allahu allah u naxariisto caleyhi nabiga korkiisa wasalam allah nabadgelsho naxariis naxariis ummadda kaleba waa loogu duceeyaahe waa naxariis khaas ah oo midii dadka loogu ducaynaya ka khaasan macnahaas jumhuurul culamaa in badana mareen macnaha kale oo macnahaas ka sii fiican waa macnaha saxiixulbukhaariga matnigiisa ku yaalla oo ardaygii cabdulaahi cabdullahi bn mascuud iyo cali bn abi aalib iyo qayrkooba ardada u noqdee taabiciga ahay abulcaaliya uu ku fasiray oo waa maxay in la yidhaahdo salaatullaahi calaa cabdihi hanaauhu alayhi fi lmala'i alaclaa allah ku salliya marka nabiga lagu leeyahay waxa weeyaan allah ammaana oo malaaigta dhexdooda ku ammaano matniga bukhaarigayna ku taala sharxma abulcaaliya saas wey sidaasaan ugu fiican alcalaamatu ibn اlqayim aljawsiyana jalaa afaamka toban wej uu sheegay oo macnahaas uga fiican yahay macnaha kale toban wej uu uga fiican yahay waxaana ka mid a ah hal minood garo kartaba ilaahay weyne subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu yidhi ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxmatun dadka sabra ee marka musiiba ku dhacdo yidhahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ee aa laga hadlaayo ulaaika calayhim salawaatu wa raxmatun raxmad iyo salawaada laysku cadfo walcadfu yaqtadi muaayara cadafna muxuu keenay in labada macno kala duunaadaan soo maaha marka xaad ku fasire waxay leedaha ulaaika kuwas calayhim korkooda waxaa ahday salawaatu naxariisyaal iyo waraxmatu naxariis naxariisyaal fara badan iyo hal naxariis laaiqba umaaha macnahaas qur-aanka waxa wey waxaad tidhahdaa salawaatun ammaanyaal ayaa dushooda ahaaday iyo waraxmatu naxariis kala duun marka haddii laysku cadfay muqaayari keenin cadaf marka salligu waxa weeyaan waa ammaan marka waxaad leedahay sala allaahu allaha ammaano calayhi nabiga korkiisa wa sallama allaha nabaddejo tasliima nabadgelin amaa badu intaas ka gadaal haddeer waxaan halkan ka sababu ta'liifi lkitaab kitaabkan sababtu sheikhu u alifay amaa bacdu intaas ka gadaal faqad sa'alanii wuxuu i weydiiyeen bacdu alikhwaan walaalaha gobolka mid ah an aktuba lahu inaan u qoro muqadimatan mid hormarinaysa qofka barta muqadimadaasoo tatadamaru koobsanaysa qawaacida qaacidooyin qawaacidaasoo kuliyatan guud qawaacidaasoo tuciinu ugu kaalmaynaysa calaa fahmi alqur'aani qur'aanka fahmkiisa wa macrifati tafsiirihi iyo qur'aanka tarjamadiisa in la garto wa macaaniihi iyo qur'aanka macnihiisa in la fahmo iyo watamyiisi in la kala soocay qofka ugu kaalmayne fii manquuli dalika tafsiirka kan la soo guuriyey iyo wa macquulihi tafsiirka la gartay bayna alxaqi xaqa lagu kala saarin iyo wa anwaaci alabaadiili baadilyada baadilyaalka faraha badan ayaa lagu kala saarin qawaaciddan wa tambiihi jiray qofka ay waxa weeyaan ugu kaalmaynaysaa cala daliili daliil in laysku baraarujiyo daliilka alfaasili kala saaraya bayna alaqaawiili hadallada fa ina alkutuba maxaa yeelay kutubta kutubta almusanafata la alifay fi tafsiiri tafsiirka lagu alifay mashquulatun waxaa laga buuxiyey bilqafi qowl caataa iyo wasamini qowl cayilan iyo walbaaili qowl baaila baailkaasoo alwaadixi cad iyo walxaqi lmubiini xaq cad waalcilmu cilmiguna imaa naqlun inuu yahay wax la soo guuriyey musadaqun haabitun oo sugan can macsuumin axad la ilaaliyey laga soo guuriyey wa imaa qowlun qowl inuu noqdo qowlkoo calayhi korkiisa daliilun daliiluu ku sugan yahay daliilkoo macluumun la yaqaan wamaa siwa haadaa labadaas wixii ka soo haray faimaa musayafun inuu yahay foojari marduudun oo layska ridiyo wa imaa mawquufun in laga joogsado laa yuclamu aan la ogayn annahu bahrajun ma faalsa lacagtaano am walaa manquudun mase waa lacag sax halkan waxaan ka gelaynaa sababkii uu shiiku kitaabka u alifay muxuu u alifay kitaabka sababtii uu kitaabka u alifay ayaan gelaynaa sababku kitaabka u alifayuu sheego waxa weeye sababaha kutubaha loo alifa waa labo su-aalow xaal iyo su-aalow maqaal mar nin caalimah wuxuu arkayaa dadka baahi ay qabaan niyo arrintaas ummaddu maanta baahiay u qabtaa in loo cadday u baahanta markaasuu kitaabka alifa cidnama weydiin markaasoo kale waa su-aalu xaal xaaladda weydiiday waxay ka dhigan tahay dadka xaaladooda inay inta la hadashay tiri warshiikow adaa maanta alla wax ku baray ummaddu waxaanay u baahantay wax ka alif taas waa mid midna waa su-aalu maqaaloo dalac inta u yimaadaan ay leeyihiin sheikh ilaahay waxbuu ku fahamsiiyey ummadda maanta halkaasay ka baahan tahay waxa weeyaan masaladaas ummadda uga hadaloo wax uga alif hadda marka shiika wuxuu sheegaya asaga sababka ku xambaaray kitaabkan inuu alifo waa su-aal walaalihiis gobol ka midu ay weydiiyeen oo dadkii macnaha muslimiinta gobol ka mid ay weydiiyeen iyo dulaabtiisii taas weeye sabab taliifka markaasuu uhi amaa intaas ka gabaal faqad sa'alanii waxay weydiiyeen bacdu alikhwaan walaalaha gabalkood an aktuba inaan u qoro lahu bacdigaas muqadimatan waxaa banaan in la sharafo muqadima iyo muqadama mid muqadame la iska fududa macnaheeda waxa weeyaan muqadama mid la hormariyey amaama almaqsuud intaan maqsuudki la gaarinaa lasoo hormariyey maqsuudka hadda annagu kitaabkan maxaan usoo hormarinay tafsiiraan raba in la bilaabo maqsuudku waa tafsiirka laakiin tafsiirkiiaan rabnaa inaan ku fahno soo ma jeedin marka muqadama mid la hormariyey amaama almaqsuud wey maqsuudkay ka soo horayda si aad maqsuudka u garato taas waa macno muqadima haddii la yidhaha laba macno ay leedahay in laga dhigo qadama oo mutacadiya isim faacilkeedii oo laga dhigo marka muqadimatan mid hormarinaysa yay hormarineen muqadimatan saaxibaha calaa aqraani qofka barta wuxuu ka saramarayaa oy ka hormarinaysaa qofka aan baran laba ardaya isla joogta is waqtigii cilmiga bilaabeen mid ma yaqaano muqadimadan iyo qur-aan si loo fasiro ee tarjama looga bilaabo midna waa yaqaan qawaacidda qur-aanka qaabka loo fasiro iyo qaabka loo kala rajaxo aqwaasha waa yaqaana muqadimadu soo maray isku maray tafsiirka galeen nina waa soo baxaa ninna martiisuu marka qofka barta ayay sare u qaadin waxayna ka sara marinaya qofka aan baran muqadima oo markaas mucadaah weeye bacdu shuraaxa waxay dhahdeen muqadima qadama laga keenay lakin macnaheedu waa taqadama oo muqadimatun mid soo hormartay amaamalmaqsuudi ka soo hormartay wey saddexda macnado an aktuba inaan u qoro lahu bacdiga muqadimatan mid hormarinaysa oo dadka waalkiisa ka sara marinaysa oo ka hormarinaysa muqadimadaasoo tatadamanu koobsanaysa qawaacida qaacidooyin qawaacidda waa jamcu qaacida qaacidadana aas-aaskaa la yidhaahdaa guri aan aas-aas lahayn haddii la dhisi tago ma dhisma waxa weeyaan waa aas-aas aas-aaskii ah. tafsiirka wey muqadimadan cilmi walbana waa noocaas oo aas-aasuu leeyahy haddaan aas-aaska la dhigin waxa weeyaan waa guriyaan aas-aas lahayn oo la iska dhisayo marka waa un la saar adna saar asna waa dhicin marka qawaacidda waa aas-aasyaalu aas qawaaciddaas maxay koobsanayda weliba qawaaciddaanu qawaaciddaasoo kuliyatan macno guud ma ahan qaacida oo laga masalaya ka hadlayda hal qaacido si sax haddaad u fahamto waxaa dhacda shan boqoloo ayadood macnaheeda inaad ku fahamto hal qaacidood sax u fahamto oo marka lagu yidhaahdo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab oo laguu sharxood fahamto waqtigii nabiga sala allahu calay wasalam sababaa timid markii sababtii timidaa ilaahay aayad qur-aan ku daweeyey oo yidhi sidaasa laga yeelo aayaddaas waxaa lagu leeyahay waagii dhacdadii dhacday kuma koobna ee lafdigeedaa la fiirinaa macna kastoo lafdigaa soo galaaya ilaa yawm lqiyaama dhaca waa lagu daweyna khalaas waa dawooli nin kale waagi waxaa leedahay waagi maka la joogaa taasu dhacdo aayadaasaa soo degtay markaasuu leeyay shalana tanaa dhacday ka warrankaas le warka maayo aayadana waa taqaanada halkaa ma laada qaacidadiya kaama aad wax ku daweynay qaab kasta usoo jiido isku qabadsiileed korontada oo aayadan iyo aayaddan kaama marka qawaacid guud wey ma ahan hal qaacida iyo waxyar qawaaciddaasoo tuciinu qofka ugu kaalmaynayda calaa fahmi lqur'aani qur-aanka fahamkiisa wa macrifati tafsiirihi iyo qur-aanka tafsiirkiisaoo la garto iyo wa macaaniihi qur-aanka macaanihiisaoo la garto maxay kala yihiin saddexdan u isku cadfo ma cadfu tafsiir ah mase waa waxa weeyaan tabaayun waa tabaayun asalku waa saase fahmu lqur'aan iyo macrifatu tafsiir iyo macaaniihi macaani tafsiir waa kala duwanyi waxa weeyaan tafsiirka midka dhexe ka bilow macrifatu tafsiir tafsiirka waa tarjamadiya loola jeeda lafdigan tarjamadiisa inaad garato lafdiga ah. tarjamadiisa inaad garato oo maalan haddii la yidhaahdo hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum lmalaaikatu ow yatiya rabuka ow yatiya bacdu aayaati rabbika yowma yaati bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qabl ow kasab fii iimaaniha waxaa la yidhi yowma yati rabbika aa la yidhi tarjam macneena aa lagu waxaa lagu hi tarjamana waa lagaa rabaa macnana waa lagaa rabaa waxaa leedahay tarjamadan tafsiirkeedu waxa weeye yowma yati bacdu aayaati yowma yati shayun min aayaat illaahi addaalati calaa qudrati waa tarjamadii af soomaalina waa maalinta ilaahay aayadihiisa waaweyn ee awoodiisa tusaya gabalka miduu imaana waa kaasaa tarjama laakiin macno ma haydo buli macnihii aayadda looga macnihii sheeg aa lgu yidhi markaasaa le wlmuraadu minhaa duluucu shamsi min maqribihaa aayadda lagu sheegaa waa qoraxda halkan ka soo baxda waa kan macnihi soo ma jeeda haddaan intaas la dhihin oo halkii hore looga gudbo habadkana aadan faa'iidin macnihii waa midkaas fahmikuna wuxuu yahay fahamku waa ka guda wey fahamka waxaa soo gelaa tarjamada waxaa soo gelaa macnaha waxaa soo gelaya fahmu lxikam waalasraac qur-aanku xikam xikmada ah, ku jirta ay tahay tuu gacanta laga jaro xikmada ku jirta ay zaniga hala jeedlo ay tahay ku jirta xikma ku jirta ah, laabud xikam marka fahamka macna ballaaran fahamku waxa weeyaan waa inaad macnihii garato waa inaad xikamta xikmooyinka ku jirta iyo asraarta garato tafsiirkuna waa tarjamada macaaniduna waa muraadka ayada inaad garato saddexdooda saasay u kala duwan yihin saddex arrimooda loo soo dejiyey sharxuna waa inkugu yaalla maxamed saali uaymiin macnahaas oo inay dhigaya in saddex loo soo dejiyo qur-aanka aan hadda sheegay oon saas u kala qaadana sharxuba dhigaaba maxamed saali uaymiin sharxan ba soo diyaariyey isagaaba inin dhigaaba soo ma jeedid sharxa inin dhiga in waxa weya saddexdaas loo kala qaado soo ma jeedid qur-aankana saddex macnaa loo soo dejiyey saddex macno ayaa loo soo dejiyey oo midka koobaad waa maxay tilaawa in la akriyo in la akriyo waa loo soo dejiyey faqra'u maa tayasara min alqur'aan qur in la akriyo waa loo soo dejiyey man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasan wlxasanatu bicashri amhaaliha waa loo soo dejiyey waxaa kale loo soo dejiyey waxa weeyaan fahmu macnaahu watadaburu fiih in lagu tadaburo la fahmo ah, waa shayga ugu muhiimsan kitaaban anzalnahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ululaalbaab waa macnaha ugu muhiimsan ah, in la akriya waa fududda waa shayga ugu fudud laakiin in macnihiisa la fahmo oo lagu tadaburaa dadaalay u baahanta waxaa laakiin ka sii dhib badanta saddexaadoo loo soo dejiyey waa alcamalu bih in lagu dhaqmo ee haddaad inta akrido macnihiina fahamto aadan kuna dhaqmayn xujatun laka miyuu noqon mase xujatun calayka xujatun calayk miyuu noqon marka in lagu dhaqmo oo la raaco waabaa ujeeddadii loo soo dejiyey faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa qofka raaca hanuunka aan sababa ka soo dejiyey adduunkana baadiyoomi ma aakhirana naar gelima ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قفك كجيست قرآن كان الدين كان نظر إريده ليه آخرنا سوى إن بلاء الكيد مركا قرآن كصدح لا يسأل لوسو دكي وما هي صدح دو التلاوة إلا أخري صدح من طلبات وما هي تدبر المعنى المعنى يسأل تدبره آه لغو تدبره إيه متى صدحاده أه إن لغو رقمه معنيه لغتها إن لغو رقمه saddexdaasaa loo soo dejiyey marka qawaacidaasoo tatadamanu koobsanayda waxaan tidhahdaa muqadimadaasoo tatadamanu koobsanaysa qawaacidda qaacidooyin qawaaciddaasoo kuliyatan macno guud ah qawaaciddaasoo tuciinu qofka ugu kaalmaynaysa calaa fahmi lqur'aani qur-aanka fahmkiisa iyo wa macrifati tafsiirihi tarjamadiisa in la garto wa macaanihi macaanidiisa in la garto iyo watamiisi in la kala saaro fii manquuli daalika tafsiirka kiisa la soo guuriyey iyo wa macquulihi tafsiirka kiisa la caqliyeyoo la gartay bayna alxaqi xaqa ayaa lagu kala saarin iyo wa anwaaci labaadili baadilyaalka nucyaalkooda tafsiirka waa labo tafsiirkao dhan laba weeye laba nuuca qur-aanka marka la fasira mufasiriinta kutubaha qur-aan qoran yihiin tafsiir waxaa la ihahdaa naqli tafsiir naqliga waxa weeye aayaddii markuu qoro uu wuxuu soo naqlinaa tafsiir ugu fasiray waxaa dhacdaba inuu ka soo naqliyo kutubihii hore oo israa'iiliyaad aayaddii qoraa markaasuu leeyahay tawraad waxaa ku qornaa sidaas iyo sidaas waxaa dhacday inuu nabiga ka soo naqliyo sala allahu alay slam oo yidha aayaddan nabigaa saas u fasiray ama saba nasuulku soo naqliyo waxaa dhacda inuu waxa weeyaan uu saxaabo ka soo naqliyo o yidhaha cabdullahi ibn cabaasa saas ku fasiray tafsiirkaas la idhahdaa tafsiirna tafsiir bira'yiga la yidhahda ra'yiga caqli iska caadiya maaha waa mujtahidka macnaha uga daahiraya aayadda tafsiir bira'yi marka lagu leeyahay ma ahan qur-aanka iyo caqli lala aaday maaha ra'yigaas waa ra'yi madmuuma taas kama hadlayno ra'yi maxmuud ahaan ka hadlayna annaga oo ah mujtahid qur-aankii asbaabta ijtihaadka waa haystaa qur-aankii luqadiiu yaqaana wuxuu naxwadii sarfiu yaqaana balaaqadiiu fahma usuul fiqiga iyo qawaacidkiiu fahma waxa weeyaan cilmigii guud uu macnihii guud uu haysta aayaddii markuu eego ayuu waxa weeyaan macno ka soo saaraya macnahaas ama asiba ama gafa sida mujtahidiintuba yihiin soo ma jeedin kaasna waxaa la dhahdaa tafsiir bira'yi ama tafsiir ijtihaadiyaa la dhahda labadaba marka midna qalad noqda ka naqligana qalad iyo saxa weeyaan midka ijtihaadigana waa qalad iyo sax midka naqligaa haddii nabiga laga soo naqliyo sala allahu alay wasalam sanadkuna uu ansaxo oo xadiidku ansaxo waa sax kaas war male ah. haddii saxaabada laga soo naqliyay ku ijmaacaan oon khilaaf jirinna waa sax war male naqliga laakiin naqliga meesha khaladku ka geli kara waa maxay qowlka qaladkaaho israa'iiliyaada inta la soo naqliya aayad lagu fasiro qalad wey israa'iiliyaadku ma noqon kara tafsiir hale israa'iiliyaadku waa arki doonaahe saddexa loo qaybi doonaahe midka aan diidayno wax lagu fasiro waa mid nabigu yidhi laa tusadiquuhu walaa tukadibu reer banu israail warka laga keeno hana rumaynina ah, hana beeninina meeshanaad gu tegi doonaa mid kale leeya hana beenina mid la beena ayaa jiro la beeniyo iyo mid la rumeeya ay waajib tahay oo israa'iiliyaadku waa saddex mid qur-aankiiyo sunnada u markhaati kaca inuu xaq kaas waa waajib in la rumeeyo midna qur-aankiiyo sunnada mid kamid ah ka markhaati kaca inuu baatil yahay uusan kuma oolin tahay waxyaalihii ayagu ay jeebkooda kala yimaadeen reer banu israiil kaasna waa waajib in la beeliyo waxaa laakiin midka laga hadlaawo waankee waxaa lagu leeyahay tawraad saasaa ku qoreen qur-aanka iyaga laguma wax rumaynaa wax beeninayana laguma hayo sunnadana sidaasoo kale midkaas way midka lagu leeyahay hana beenin hana rumayn mar haddii lagu yidha hana beenin hana rumayn tafsiir aayadeed ma laga dhigi karaa maya sababtoo ah aayadda inaad rumaynaa waajib kugu ah, soo maa marka waxaa lala rumaynayn lana beenayn tafsiir loogama dhigi karo marka israa'iili haddii lagu fasiro naqligaas waa daciif oo sax maaha o kan kale xadiis nabiga loo tiriyey laakin daciif oo nabigii ka sugnay ayadana waa ebel kaasna waa haddii sidaasoo kale saxaabada tafsiirka laga sheego laakiin uu daciif yahay ayadana waa kadali naqliga marka xagga sanadku ka galaa nabiga iyo wixii ka sokeeya naqliga meesha laga daciifiyaa waa xagga sanadka hadduu ka daciifo amase waxa weyaan xukunka oo xadiis israa'iili hadduu yahayna guud ahaanaaba loo daciifinba mar haddaan qur-aankeennu rumayn laakiin tafsiirka oo ijtihaadiga imaama ijtihaad wuxu aayada macneed waa saas cidna kama soo naqlin hadduu ku fasiro macne aan ka hor imaanayn macnihii saxaabadu aayadda ku fasireen aayadda lafdigeedu aqbalayo waa la aqbalaa waa la aqbalaa ijtihaadkaas wuxuu ku fasiray macna aayadda daahirkeedu aqbalayo lafdigu aqbalayo aan kala hor imaanayn macnihii hore oo saxaabadu ku khalaas waa la aqbala hadduu ku fasiro waxa weeyaan ijtihaadigan macno khilaafaya kii saxaabada ku fasirayna waa baai laba dhinac una ka imaan doona noo imaan doona laba dhinac uu ijtihaadku ka qaldami doono oo marka la caddeeyo aan aada insha alla insha allah marka qawaaciddan waxay kugu kaalmayn wa tamyiis in kala saro fii manquuli dalika tafsiirka kan la soo naqliyey waxaa laga soo naqliyey israa'iili reer banu israa'iil waxaa laga soo naqliyey nabiga sala allahu calayh wasalam laga soo naqliyey saxaabada waxaa laga soo naqliyey taabiciyaalka midka manquulka ah iyo wa macquulihi tafsiirka kiisa macquulka oo tafsiir bira'yi ah. labadaba waa in la kala saaraa bayna xaqi xaqa iyo wa anwaaci alabaadil xaqa iyo nucyaalka baadilkaa waa in la kala saaraa labadaba labadaba oo midka naqligaana waxaan idhi hadduu israa'iil yahayna saasaa loo daciifina haddii uusan israa'iili ahaynna agga waa inuu daciifo agga sanad ahaan maalan hadduu xadiid yaho kaleeto ayadu baabkeedaan ugu tegi doona insha allah waay waxa wayaan kuugu kaalmayn qawaaciddanu watanbiihi in la kala saaro taas waa mid qawaaciddan waxaad ka faa'iidi tafsiirka qur lagu fasiro kutubaha tafsiirka ku qoran midna waa naqli midna waa tafsiir bira'yi soo maaha inaad ku kala saarto qawaaciddan markaad barato kala saare waa kala shaambayne midka daciifka tafsiirka daciifka aayadda u munaasibka ahayn iyo tafsiirka saxiixa aayadda munaasibka hadduu naqli yahayna waa kala saaran waa garan hadduu yahay ra'yina waa garan waxaa kaloo qawaacidan aad ka faa'iidin watanbiihin qofka lagu baraarujiyo cala daliili daliilka daliilka alfaasili kala saara bayna alaqaawiil aqwaasha daliilka kala saara qowlkan sheekh hebela aayadda sidaan ku fasiray sheekh hebelna sidaanuu ku fasiray labada qowl ayumaa xaq kaa xaqa daliil cad oo lagu kala saara lagu dhiiba markaasaad markaad aragta labada qowlaad ku kala dhifane leeda waa kan kii qaladkaa ah. kii saxdaha ah waa maxaa yeele wuxuu ku yidhi shiku faynal kutuba kutubta kutubta almusanafata laga alifay fi tafsiiri tafsiirka mashhuuratu waxaa laga buuxiyey bilkafi mid weyd ah ama caataa ah. mid caataa macnaha qowl daciifa waa ri caataa weyd ah miyay xoog leeda sidaasoo kalea ka buuxa iyo wasal minu mid cayilan qowl cayilan macnaha qowl xoogle oo qawi ah oo xaq labadaasee ka buuxda kutubta in kala saarayna raban qawaacid lagu kala saaray laba mid ah walbaabilu ayaa ka buuxa kutubta tafsiirka baailkaasoo alwaadixa cad oo baailnimadiisa aan lagu shaki karin oysan banaanayn in qur-aanka lagu fasira sidaas way ku taalla waad ku arki doontaa iyo walxaq lmubiin xaq cad oo qur-aanka macnihiisii ah taas marka daliilka lagu kala saara qawaaciddan aad ka qaadana waalcilmu cilmiguna sidiisaba imaa naqlun waa naqli naqligaasoo musadaqun la rumeeyo can macsuumina laga soo guriyey mid la ilaaliyey cilmigu sidiisa waa labo wax alla wixii ka soo haray waa dhalanteed cilmigu waa labo naqli laga soo guriyey axad macsuum ah naqli musadaq waa maxay waa faabit nabi maxameda laga soo guriyey sala allahu alay wasalam sanad ahaanna waa u soo ma jeedin waa naqli musadaq amar waa la rumaynaa mar hadduu sugan yahay macsuum haddii lagu yidha yaa waayo macsuum laa macsuuma fi nnaas ila alambiyaa nabiyaalka cid aan hayn ahlusunuu saasay qabaan raafidada iyo shiicada iyo ay waxay qabaan a'imo macsuuma inay jiraan oo kale oo nabiga ka dambeeyey laba iyo toban imaamay qabaan oo macsuumiin oo magafayaal la yidhahdo laakiin ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan macsuum dadka kuma jiro ilaa nabiyaalka maahane marka macsuuma laga soo guriye macnaheeda nabiga laga soo guriy allah macsuum lama yidhi asaga allah waa caasim sida xadiiskii waxa weeyaan mishkaadka laa macsuuma ilaa man casamahu llah wlmacsuumu afan wlmacsuumu man casamahu llah macsuum waxaa oo gaf laga ilaaliyey qofkii ilaahay ilaaliyey saasuu nabigu yidhi sal la alay slam wlmacsuumu man casamahu llah mishkaadku ku yaala marka macsuum mid laga soo guuriyey naqli oo musadaqaho haabita koow kaas waa cilmi waa in la qaato ka labaadna wa imaa qowlun qowli uu yahay qowlkoo caleyhi korkiisa daliilun daliil uu yahay daliilkoo macluum la yaqaan wixii ma ahan wax oo xadiid ah ama aayada waa qowl sheekh laakiin daliilu dul saaran daliil ayuu laga soo istimbaara oo saxiixa dalaalo saxa kaasna waa la qaadana waa waajib waa cilmi xaq cilmiga dhan oo labadaasa cilmi la yidhahda wamaa siwaa haadaa intaas waxa ka soo haray labay u qaybsan fa imaa musayafun inuu foojariya ha foojari macnaha waa been abuurka wey eber wey oo la ridiyo waaba cad yahay inuu foojari yahay ridina o wa imaa mawquufun in laga joogsado laa yuclamu aan la ogayn annahu bahrajun mafaalsaa walaa manquudun mise waa wixii ka soo hara labay noqonayo marka aqwaashii o dhan saddexu ka dhigay fiiri qowl waa qowlkii xaq aha cilmiga oo waa daliil macsuum laga soo guriyey iyo qowl daliil qowl daliil kaas waa xaqi maxaa soo haray qowl foo jeriya macnaha oo ka hor shir kastaba ha yidhahdo kaas waa marduud waa la saddex waxa ah mid aan la kala aqoon ma foo jeriya ma faalsaas la kala garan waaya ma jiro oo tiraa hadda waa foo jeri kumali laakiin qaadamaiga wa higawdadle waa saas qowl saasaa jira xaqnimadiisu ma cadda baatilnimadiisuna aad uma cadda kaasa waan arki doonaa qowlkaasu diinta wax loo baahan yahay maaha waa waxyaale aan loo baahnayn ha maala waxaa lagu leeyahay asxaabulkahfi ha asxaabulkahfi magacyadooda xaa la dhihi jiray ma u baahana wax baahi adduun ayaa u qaba ama baahi diinada waxaa lagu leeyahy eygii asxaabulkahfi la joogay ma midabkiis ma madoobase waa cadda Ah, arki doona waa lasu khilaafay mufasiriintu waa isku khilaafay ah, eygaasu suweeka baahi ma u qabnaa maanta midka lagu leeyahay lama yaqaan inuu sax yahay inuu inuu inuu qalad yahay waa midkaas saas oon loo baahnayn hal mas'ale la helima oo baahi loo qabo diineed ama adduunyo oo laisku khilaafay oo aan la dawey karin lama heli karo ah, marka waa noocaas waa arki doonaa iyagana insha allah meeshaan ugu tegi doonaa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed